alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allaahuma waslama wbaarak calaa nabiyina waxabiibina muxamed bni cabdillaah imaami alxunafaa'i wa qaa'idi lquri lmuxaajaliin wacalaa aalihi waasxaabih aladhaar wacala altaabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wasidna cilma walxamdu lilaahi cala kulli xaal rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii uma ama bacd waxaynu ka bilaabaynaa aayadda koob iyo lixdan ee ka mida suuradda la yidhaahdo suuratu huud dhexdeeda saynu horeba u soo aragnay suuraddu waxay aada ugu nuuxnuuxsanaysay ilaahayna uu ku sharxayay sunan alkhaabiriin ummadii hore caalamka soo maray iyo waddadii ay mareen iyo tii la mariyey iyaga markii dambe ilaahay u jawaabaya subxaana qowmu nuux iyo qowmu huud labadaba waxaynu soo aragnay halaaggii ilaahay u halaagay siduu u dhacay gabagabadiisi waxay kunti ooti cadho allah iyo cadaab adduun iyo aakhiraba ah labadaasaa ka dhacay waa ayaandarre aad iyo aad u weyn xasiilatul insaan insaanka oo wixii xaasil ahaa ay ka lumeen oo calfan waayey waa ayaan ayaandarro ballaadhan qur-aanku had iyo jeer markuu labadaa qisee hore sheego qolada kale lagu sii xigsiiyaa sida badan waa nimanka la idhaahdo reer thamuud ee nebiga saalix la odhan jiray calayhi salaam ilaahay uu daray iyaguna waxa ay degi jireen xijaas waqooyigeeda eeryadaa sacuudiga waqooyigiisa oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu u socday sannadii sagaalaad dagaalkii la odhanayay tabuuk tabuukna waynu naqaanaa xagga sacuudiga urdun xigta weeye wuxuu sii maray nimankan reer amuud halkii laga halaagay eryadii laga halaagay sii maray oo deraadki sii muuqda godadkii ay ka qodeen buuraha iyo burburkii daaraha ay ka tageen iyo wixiibaa sii muuqda ceelashii ay qodeen marka asxaabta qaarkood baa meelihii ay ka cabbi jireen intay biyo ka soo dhaansadeen qooshkii ku samaystay iyagoo doonaya inay kibis iyo laxoox ka dubtaan markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu u sheegay in aanay bannaanay nimankaa meeshooda inaanay sax ahayn in laga cabbaa qoosh biyahana iska daadiya buuhi qooshkanna xoolaha siiya waa arin cajiiba weeye waa nimankii sula beri hore tegay weeye marka meeshaa laga halaagay gelaysaan buuhi laa tadkhuluu fii masaakin aladiina dalamuu ilaa an takunuu baakiin laa tadkhuluu fii buyuutim ilaa an takunuu baakiin waar idinkoo dee murugaysan oo ooyaya mooyaane si kale halkaa ku gelinaya cadho allah ka dhacday meesha haddii cadho ilaahay ku dhacdo wax sahlan maahee ka fogaada buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam waaya khashyata an yusiibakum ma asaabahum idinkoo aada uga cabsanaya inuu idinku dhaco wixii iyaga ku dhacay wa ilaa thamuuda akhaahum saalixa wa arsalnaadii baa kuu taala wa arsalnaa waanu dirnay ilaa thamuuda qoladii reer thamuud la odhan jiray akhaahum saalixan walaalkood saalix ninkii iyaga ka dhashee magaciisa saalix laodhan jiro rasuul ahaa ayaa ilaahay u diray ma hakanina kolkiiba halkay ka macayd buu ka bilaabayoo qaala markaa nabigaasi wuxuu idhi yaa qawmi tolkayow ucbudullaaha ilaahay caabuda maa laku min ilaahin hayri ilaah kaloon alla ahaynoo xaqi ma jiro ma lihidin huwa ansha'akum min alard dhulku idinka abuuray wastacmarakum fiihaa dhulkana wuu idinku camiray fastakfiruuhu dembidhaaf weydiista ilaahay uma tuubuu ilayh una towbad keena oo ka waxaa ku jirtaa inna rabbii qariibun mujiib ilaahaygu waa mid idiin dhow oo idin aqbalaya ducada qaaluu waxay yidhaahdeen yaa saalixu saalixow qad kunta waxaad ahayd fiinaa markii aadna dhex joogtay marjuwan nin rajo laga qabo qabla haadaa waxaan cusub intaanad keenin atanhaanaa warma waxaad noo diidan tahay an nacbuda inaanu caabudno maa yacbudu aabaauna aabbayaashayo ilaahayaashay caabudayeen baad maanta usoo dhigatay miyaa wa innanaa lafii shaki war annagu aad baan uga shakisannay mimaa tadcuuna ilayhi waxaad noogu yeedhayso shakigaasoo weliba muriibin sii xeel dheer oon sahlanayn shakigaanu ka shakisanay ma dhowa intaasaa la kala ritay oo la isweydaarsaday waaya waa shaydaan la weeraray iyo iyo weerar celiskiisii waxa uu markii u horraysayba ugu baaqay waa tawxiidkii tawxiidku waa arrinta ugu muhiimsan ee ay tahay qofku inuu ilaashado islaamnimada iyo iimaanka allah inagu sugee arrin weyn weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo sayidulbashara ayaa wuxuu odhanayay yaa muqalib alquluub habbit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta rogroge gadgadiyow ilaahayow qalbigayga diintaada ku sug marka caaisha waxay tidhi ducadan aad baad u badisaa oo ducada aad baad ugu ducaysataa waa sidee markaa nebigu wuxuuhi ina alquluub bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuhaa kayfa yashaa quluubtu waxay u dhaxaysaa addoommuhu laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah siduu doonaabu u gadiyaa macnaa faraha ilaahay marka laga warramaya xataa in tilmaan lagu bixiyo ma aha waayo waynu u sugaynaa dee wuxuu nebigu u sugay ilaahay odhanna mayno qowlan wa ficlan qowl ahaan iyo ficil ahaan midna odhan mayno ilaahay waxa ay shabahaa sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa kuwa makhluuqa odhan mayno oo haddaad tilmaan ku bixisa macnaheedu waa inaad shabah ka bixisa wey kana anfiyi mayno wadee rasuulkiisii wanaagsanaabaa usugay laakiin waxaynu leenahay wuu leeyahay way u qalmaan makhluuqana la mid maaha dee bahalka biibiilaha iska xidha fadlan haddii waxuun idinka dhalalamleeyaan idinkoo casharkii dhegaysanaya waa cajaa'ibe waaya saasaynu sugaynaa marka siduu doonaabuu ilaahay u gediyaa subxaanahu watacaala siduu doono ayuu gedgediyaa qof imika muslim ahaabaa gaal noqonaya qof gaal ahaabaa imika islaamaya qof yaqiin ku sugnaabaa shakiyaya mid miyir qabay baa la duufsanaya oo la derderaya marka aad buu ugu ducaysan jiray marka waa inaad dareentaa alcaqiida inay tahay waxa cilmigeeda ugu horeeya la baranayo ee iyadana la aaminayo ee la qurxinayo ee wixii duminaya laga ilaalinayo faclam annahu laa ilaaha ila allah waa wixii ugu horeeyaba marka intaanad salaada baran axkaamteena soomka baran waa inaad tawxiidka barataa iyo waxa kaa burinaya waana tawxiidka iyo qiimaha uu leeyahay garataa tawxiid haddii qofka laga waayo rajo lagama qabo inuu janno galo inuu naar ka soo baxana rajo lagama qabo laakiin haddii qofku camal kasta oo dembi weyna uu ku dhaco waa iska suuragal inuu ilaahay ka dhaafo subxaana watacaala aayaadkii suuratu nisa baa saa ilahay uu ku sheegay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa taasoo aynu odhan karno dadkeennu dee aad ba uguma dadaalaanoo waxay yidhaahdaan dee muslim baanay muslim baanay waana shahate waan ku dhashay maxaa jira waxaana laga yaabaa qowlkiiyo ficilku samaynaya wax badan oo ka inay islaamnimadiisii khatar gelinayaan marka arrintaa waa baraarujinayna saasuu rasuul waliba uga bilaabaya halkaa nabigani waxa uu soo bandhigay ilaahay in la caabudo keligii xaq buu yeeshay waayo laba arrimood baa halkan saddex arrimood aan idhaahnay afar arrimood buu markaa isdabageliyay ta u horraysa weeyaane isagaa dadkan iskal hoo soo abuurto ciid buu ka abuuro candhuuf buu ka abuuray aabbaheenna ciid buu ka abuuray aadam inagana candhuuf buu inaga abuuray huwa anshaakum min alard qolana si toos ah ayuu uga abuuray ciidda waa aadam innagana si aan toos ahayn baynu uga abuuranahayoo dee ma ciid baynu ka maarmaynaa cunsurkeenna iyo cunsurka ciiddu waa kaa issabahaya isku wareegaya minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa reere ciideed baynu waaya dadkan isagaa abuurtay isagaa iskale isagaa dilaya isagaa noolaynaya isagaa qadimaya rabbinimada kale ayuumbaa cibaadadana leh arinta labaad waxa wey wastacmarakum fiihana waxay sheegaysaa dhulku idinku camira waxay sheegaysaa waanu idinku casuumay haddana ilaa hadduu intuu dadka dhulka ku abuuro odhan lahaa dee istabara maxaynu isleena idin abuuraye arsaaqa doonta dee oonu waxba isugu hagaajiyeen de way calafgoy lahaayeen laakiin wuu u diyaariyey wastacmarakum fiiha dhulkuu idinku camirayo arsaaqadii iyo aqoontii lagu kasbanayay asbaabtii iyo intaajkii uu dhulka wax ka soo saarayay intoo dhanba dhulka waynu ku casuumanna cirkiiyo dhulkiiyo roobkiiyo badaha iyo berrigiiyo buurahaba iyo macdantiiyo khayraad ku jiraba isagaa leh marka wuxuu leeyahay balalkaasaa ku casuumantiina cuna oo edabuun ku jooga intaasaa laynaga balka ka warran qofkaad intood soo casuumtay aad aqalkaaga keentay aad tidhi waxaa soo casuumada baa kuu diyaariye bisinkana u qabo miyirna ku cun ee qori dab la qaata <laughs> intuu qori dab la qaato aqalkii kolba dhinac ku dhajiya dee waxaa la odhanayaa booliska loogu yeedho waa nin waalane wuu waalanya haada ama miyir qaba baa la odhanaya oo maxaad ku diidaysaa kan qoriga dabkala sita maxaanu u waalayn kan iimaan la-aanta ku suganee faasiqa ah ee faajirka ah ee caalamkii ilaahay uu sallaxay uu hagaajiyu diin iyo iimaan ku hagaajiya isaguna qoriga dab kale macsiyada la dhex wareegaya ila ilahay baa hi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa dhulka waan wanaajistaye ha iga kharibina macsiyadaa qorigaa dab kale ah wastacmarakum fiiha waxaa labaad ay noo faa'iidaynaysaa adduunyadan dadka muslimiintu diinta iyo iimaanka dadku martida uga yahaye hormuudka ay ugu yihiin sida ay ugu horeeyaan ayay adduunyada iyo camiraadeedana ugu horeeyaan waaba loogu mana sheegtayba qoladan haddii cir loo baxayo iyo haddii bad la quusayo iyo haddii berri wax laga keenayo iyo haddii khayraad la butaacinayo iyo haddii tiknolojiyad la keenayo ma aha dad loogu mana sheegto dad loogu mana sheegto odhanaya anagu adduunyada waanu ka saahidano ragunbaanu marti unahay maya sidii culimadii hore iyo dhaqankii wanaagsanaa ee saalixiintiiyo salafku ahaa cilmi maadiyah iyo mid diiniya iyo camiridba iyaga ayaa u horeeya saa daraaddeed baa cidda wax camiraysana lasoo soo cidda wax kharaabinaysa ama cadilaysana la joojinaya absad miaal tusaalaha u sahlan a'imadii iyo khulafadii waxa caado u ahaa magaalada iyo deegaamada ama barkado ama beero ama daaro marka had iyo jeer la bixinaya laba sanaa qofka la siin jiray cumar bin khaaab allaha ka raali noqdo waryaa hebel jagadaa laba sanaad leedahay ama town balaankaa ku taala ama koona labadaa sana wuu dhisi waaye dhanna wuu kaxayn waaye raalli ah oo iska magaalayso hebel baa dhisaya dabeedna hebelka camiraya qurxinaya dadka kala wadaya iyo dalka ayaa haddana loo dhiibaya waa laga wareejin jira waa nidaamadan wakhtiyada dambe duwalku ay soo qaataan wastacmarakum fiiha marka in dal iyo dadba la qurxiyo la hagaajiyo dadka muslimiintaabaa hormoodu ah iyadoo calaa asaasi diin iyada oo wax walba diintu ay hagayso asal ay u tahay leanna waa masaalixdii ilaahay diinta u keenoo la xaqiijinayo arrinta markaa kale sii raacaysaa waxa weeye dadku ilaahay bay saa ay adduunyada marti uga yihiin ayay dembidhaafkana marti uga yihiin sida aynu marti uga nahay gaajada iyo cabsida inuu naga nabadgeliyo ayaynu marti uga nahay inuu balaayada ugu weyna inasaarana dembigaana een cid kale inooga gurmanayna inuu inaga rido fastakhfiruuhu uma tuubuu ilay waxaa la bushaareeyey haddaynu istikfaarta iyo ilaahay u noqonaynu toobadkeenno ilaahay wuxuu inoogu bushaaraynayaa maxay inna rabbii qariibun mujiib ilaahay waanu idiin dhowya waanu idin ajiibaya waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyuminuu bi lacalahum yarshuduun waa fariin ilaahay usoo dhibay nebi maxamed oo waxa uu leeyahy addoommahaygu hadday kaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan u dhowah oonan ka dheerayn u sheeg ka i baryana baryadiisaan aqbalaya taa macnaheed waxa wey ummadaha kale se waxu baryaan iyo inagu saynu waxu baryanaa waa kala duwan yihin ummadaha kale salaamay maraano boobbay maraano mid kiniisad fadhiyaa la maraayo salaambaa la samaystaa laa inagu maya ujiibu dacwata daaci idaa dacaan ilaahayo addoonka waxba uma dhexeeyaan wakhtina kuma xidhin waa bushaarayaan intaasu u dhiibay waxbaba uma kala reebinba wixii waajib saaraa iyo waxay u abuuran yihiin iyo waxay ilaahay martida uga yihiin iyo waxa lagu abaalmarinay wacdigaa iyo waanadaa quruxdeeda markiiba waxay idhaan saalixow waxaad ahayd qad kunta fiinaa marjuwan qabla haada iminka ka horrajaanu kaa qabnay laakiin imika waa kaa quusanay bal arrinkaa eg jawaabta ah. marka talow rajuhu muxuu noqonayaa laba siyoodba uu noqon karaa nin wanaagsan baad ahaan jirtay intaana diintan la imaninoo dabeecadiisi iyo akhlaaqdiisi iyo dhaqankiisu uu wanaagsanaayo aanu rajo ka qabna inuu madaxdayada iyo hormuudka iyaga noqdo laakiin tii ma jirto leanna wax cusub baad keentay oo aan la aqoonoo diin laydhaa taas waa mid waxaa kale oo marjuwan ay noqon kartaa inaadna raacdo oo atbaacdayda aad ka mid noqoto iyo rakaabka yaga ood nagu soo biirto oo saanu dadka u xukumayna aanu kuu xukunno rajaanu ka qabnin lakiin kaa quusanna marka halkaa waxaad ka fahamtay imaa wa imaa imaa inaad noqoto kii dadka horkacaya qofkaaga wanaagga sidee dawada sidee khayrka sidaa imaa inaad adigu ka noqoto ka hormuudka ah khayrkiisa hormuudka ka ah ee daaciga ku ah ee dadka ku badbaadinee ugu yeedhayo lagu raacayo wa imaa in adiga lagu duufsado oo lagu derdero ila lagu rajaynayaa rajaa lagaa qabaa macnaheedu waxa in la kaxaysaa la doonaya marka labadaa midunbay noqonaysaa meel cidlaa iska fadhii kari maysi labadaasaad mid labadaa liisunbaad kala dooranaysa imaa in lagu yeedho iyo inaad waxu yeedho imaa in lagu in aad wax saxda iyo iyo in adiga lagu kaxeeyo arrinkaagaasuma waxay soo qaateen daliilka diinlaawo oo dhammi uu soo qaato oo ah in lagu doodo qadaasad iyo hufnaanna la siiyo dhaqan bani aadam dadaan diin lahayn dhaqankoodoo la daliishado waxay taasi caado u tahay ummadaha aan diin iyo iimaan lahayn atanhaana an nacbuda maa yacbudu atanhaana an nacbuda maa yacbudu aabaa'una waxaad noo diiday miyaa inaannu caabudno wixii aabbayaashayo caabudi jireen wuxuu doonaya ha ahaado itaalkuu doonaya ha lahaado laakiin annagu ilaahan aabbaanu ka soo gaadhnay sanamka noocana aabbaanu ka soo gaadhnay marka asaabahu maa yusamaa ataxajur lcaqli waxaa ku dhacay waxaa lagu magacaaba xidhnaan iyo qufulnaan xagga caqliga ilaahay caqliga qofka wuxuu ugu sameeye fikirka inuu miisaamo dadku tallaabooyinkooda qofkee saxan qofkee marka inay raaceegaan bay ahayd aabayaashiintaloo miya hagaagsanaymise wainanaa la fii shakin mima tadcuuna ilayhi muriib muriib waa sifatun lishak shakigaana aad baan uga shakishakigayagu ma dhowaa hana rajayn aad waa ka shakin ka shaki bay yidhahdeen waxaad sheegayso qaala markaa nabigani wuxuuhi ku celiyay intaa kuma hadhine yaa qawmi talkayow ara'aytum waxaa iga warantaan in kuntu haddii aan ahay calaa bayinatin min rabbi shay cad ilaahay xaggiisa haddaan ka haysto ka warrama daliil cad haddaan haysto wa aataanii minhu raxma xaggiisana naxariis buu iga siiyey faman yansurunii min allaah oo ilaahayaa iiga heelinaya in casaytuhu haddii aan diidoon caasiyo wuu i haystaa eh yaa iga furfuraya famaa tasiiduunanii aniga ii kordhin maysaan haddaan idin raaco hayra takhsiir khasaaro waxaan ahayn wayaa qawmi tolkayow haadihi naaqat naaqatullah tani waa hashii ilaahay hal mucjiso ah oo ilaahay soo diyaariya weeye tani waa hal meesha joogta walaa tamasuhaa bisuu'in xumaanna ha ku taabannin oo ha dilina lakum aaya lakum aaya mucjiso idiin tahay hashani fadaruuha iska daaya waa hadal haysaana daaya ta'kul fii ardi illaah ilaahay dhulkiisay daaqaysa walaa tamasuhaa bisuu'in xumaan ha ku taabanina waxyeelaha gaadhsiinina fa ya'khudakum cadaabun qariib waxaa idinku habsan doona cadaab dhow haddaa faraha la gashaan hasha arrinkeeda nabigaasi saasuu uhi yaa qawmi yaa qawmi yaa qawmi ee tolkayow tolkayow walaalahayow macnaa ereygaasi waxa uu sheegayaa naxariista rususha naxariista rususha oo sideedaba qofka dadka wanaagga ugu yeedhaya ee daaciga la idhaahdo ee diin ilaahay dad ugu yeedhaya waa qof munqidahoo wax badbaadinaya waa qof dadka lexejeclad badan ka qaba waa qof uga fiican dhakhtarka qofka dawaynaya qofka dhakhtarka dhakhtarku qofka marka uu daweynaya aad buu isugu dayaa inuu inuun sabaaliyo oo hagaajiyo oo soo dhaweeyo oo bal si uu dawadaa u siiyo qofkani u caafimaado markaa naxariistaasaa loo baahan yahayoo dadka marka aynu diin ilaahay gaadhsiinayna wanaag iyo khayr ujeeddadeennu ma aha keliya uun inaynu xilkana iska ridnayo waajibka dadkana xujada ku oogno taasi waa marka dambe laakiin marka hore waxaa loo socdaa qofkan in la qabto la qanciyo qalbigiisa la soo qabto qalbigiisa marka qofkaa la qabtee la qanciyo isagaa adeege noqonaya adeege ayuu noqonaya muaac qofu xaeecuu noqonaya kaa tala qaato arrinkiisu sahlanaado marka naxariistaasibaa ilaahayna ku ammaanay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum naxariis ilaahay uu ku siibee dadka ugu dabacsanaata walow kunta fadan haliida alqalbi faduu min xawli sida boqorada nin aad adag oo dhimbiilo ka duulayaan oo qallafsan oo aan loo soo dhowaanayn haddaad noqon lahayd lanfaduu min xawli waa lagaa kala yaaci duubcasta kugu xeeraniba hadday halkeedee dadka laad ku dhufanayso masaafad fog dee lagumaba soo dhawaada laakiin dadku saasuu kugu soo hiloobayaa oo kuu jeceliya macnaha awliyada ilaahay buu saa ugu naxariis badnaa laakiin dadka cadowga ah in ay tunjileecsadaan oo ay harowsadaan ay soo eegtaan ay ku soo dhiiradaan maahayn rasuulku sala allahu caleyhi wasalam adaygana meeshiisu adkaa dabacsanaantana meesheeduu dabacsanaa waa sida qofka muminiinkaa looga baahan yahay ashidaau cala alkufaari ruuxamaau baynahum adugu almuhim kaasi waa mawduuc aynu ka fahmayno erayga soo noqnoqonaya ee yaa qawmi yaa qawmi yaa qawmi qofka bani aadamkaana marka uu dareemo inaad dantiisa wado dee hadduu qof caqli la yahay inta badan wuu aqbalaa waxa loo sheegayo markuu arko qofkaas wax alla wuxuu uga jeedo iyo wuxuu ka dheefayo maslaxada inaanay jirin ee dantiisa uu wado miirku usoo noqdaa saa daraadeed buu markaa ugu celinaya bayinaan haystaa bayinadu waa hashan mucjisada ah ee soo socota naxariisna ilaahay wuu siiye waa nebinimada nebinimada iyo markhaatigeedii baan hayaa war yaa iiga hiilinaya ilaahay in casaytu faman yansurunii min allahi in casaytu ilaahay haddaan caasiya yaa iiga hiilinaya macnaheedu halkaa waxaad ka fahamtay qof kastoo ilaahay caasiya inaanu rajo khayrle ilaahay ka qabin qofku kol hadduu ilaahay caasiyo ilaahay gacantiisii waa dultaallaa qabashadiisi waa ku soo dhowdahaye bal haddaan intoon ilaahay ka taga idinka idin bedel qaato waa idinkan lana soo raace te ilaahay waa idaba taagan yahay bal yaa iiga hiilinaya ilahay iga difaacaya difaaca ilaahay bal yaa galaya waa suaal inuu addoonku intuu ilaahay ka tago cid kale oo makhluuqa raaligeliyu raaco maxaa natiije laga helaa famaa tasiiduunanii hayra takhsiir famaa tasiiduunanii ii kordhin maysaan haddaan intoon ilaahay ka taga idinka idinku doorsado khasaare waxaan ahay aranu khasaare diyaarumay anugu horumar baan doonaya asalkeedabana khasaaruhu waa khasaaraha aakhiro khasaaraha aakhiro weeye diinla-aantu waxay leedahay khasaare abadiya dabeetana bayinadiibuu soo bandhigayoo wuxuu ihi haadihi naaqatullaahi lakum aaya dee waa tanaashi qur-aanku ma tilmaamin inay iyagu hashan codsadeen culamaau tafsiir qaarkood kutubahooda waad ku arkaysaa iyaga hasha codsadee waxay dha hal noocaa iyo noocaa iyo noocaasoo dhagaxaa ah ka soo baxdo markay soo baxdaba nirig dhasho oo saa intaa hadhuub laga liso irmaankeedu noocaa yahayoo awoodeed hal noocaasay sifeeyeen bay ku shardi uga dhigeenoo ilaahayna wuu aqbalay ama codsigaasi ha jira ama yuu jirina qur-aanku ma cadaynin hal cajiibahuun inay ahayd halkan laga fahmaya oo had iyo jeer dee awoodeedana waxaa muujinaya inay tahay aayad inay tahay degeela kale caadiga ah inay ka duwan tahay waxa daliilo adee ah, aayad baaba lagu tilmaamay aayad hashan iyadaa dee hal kollayba ka duwan xayawaan kale oo ka weyn oo awooddeedu iyo aayadnimadeedu ay muuqataabay ahayd sida qur-aanku uu tilmaamayo iyaduna waxa ay lahayd shirbi gaar ah mar gaar ay cabto iyaguna mar gaar ay cabbaan dee qofka canaadka ana wareegiisa iyo dewraankiisu meel kuma dhammaado kadib waxay ka cawdeen cunnadeedii iyo cabiddeedii war balaayaa baynu ee cunadeediina way nagu badatay beerihiiba way madhisay biyihiina madhisay arrinkeedii baa lasoo hadal qaaday warkeedii baa soo baxay in hashii iyada ahayd la doonayo in la gacan saaro ee aayadda ahayd wakhtigaasay imanaysaa fadaruuha ta'kul fii ardi illaah dhulka ilaahay iyo hasha ilaahay isu daaya hana ku taabanina xumaan haddaa ku taabataan cadaab qariibaa dhici cadaab qariiba waa cadaab dhow waa caynkaas weeye oo halkaa waxa aynu ka fahamnay had iyo jeer qofka bani aadamka ah haddii codsigiisa loo dabagalo oo codsigiisa raalligelintiisa la isku dayo in la gaadho waxaa ka jawaabaysa xikmad carbeed oo odhanaysa haayat nnaas rida nnaas ghaayatun laa tudrak raaligelinta dadku waa hadafaan la gaadhay ganaad raaligelinaysa wax kaluu doonaya fan wuxuu usii boodaya uu kusii daraya qaar kaleo iyaguna rabitaanale uu kusoo biirayo musalsal ilaahay u raaligeli ilaaha subxaanahu watacaala boqorkaa waxa lagu raaligelinayo wuu kuu cayimee isagu raaligeli ta muhiimkii waatan waxaa kalaynu aragnay had iyo jeer shayga macsiyadiiyo dembiga la idhaahdo ciqaabkiisu inuu dhaqso noqdo cadaabun qariib sidii baanay u dhacday ilaahay baa wuxuu ihi facaqaruuha way gowraceen hashii fa qaala markaa nebigani waxa uu yidhi tamatacuu raaxaysto iska jooga fii daarikum gurigiinna alaaata ayaamin saddex maalmood deegaankiinna bal hadda halkaa iska jooga ku raaxaysta daalika wacdunkaasi waa ballan aan qaaday hayru makduub aan beenoobayn ama aan la beeninayn falamaa jaaa amrunaa kolkuu cadaabka yagii yimid buu dhahay najaynaa waxaanu nabadgelinay saalixan waladiina aamanuu macah nabi saalix iyo muuminiintii wehelinayay way nabadgaleen cadaabkii bay ka nabadgaleen biraxmatin minna naxariis xagga iyaga ka ahaatay bay ku nabadgaleen wa min khizyi yowmiid yowmiidin maalintaa dulligii kaafir ku dhacayna way ka nabadgaleen ina rabbaka ilaahaagu huwa alqawiyu alcasiiz waa kii awood iyo cisiba iskale isaga awood iyo sharaf iyo ammaanba iskaleh saasa arrinkii ku dhammaadayoo ninka la yidhaahdo ninka dhimanaya indhaha casaada ninka dhimanaya looma taag helo wacdiga iyo waanadu ma maraan rasuulkii wax walba u sheeg laakiin markiiba waa la isu baxayoo intoo laga tashaday ayaa dabeetna lagu lagu bilaabay hashiibaa lagu bilaabay waxale waxaa inoogu daran war maxaa inagu cusub arrinkeenii horeynu isku ogeyn maxaa cusub dee waxaa cusub baa lay hashaa iyo saalix macnaha gaalnimadoodii iyo khuraafaadkoodii iyo macsiyadoodii iyo wixii baa dib loo qiimeeya waxale waxale inagu cusub hashaasina way inagu cusubtahy saalixna way inagu cusubyihin labadaasi waa inagu dheeraad dee iska jarno kolkii horeyse dabeetana hashaa loo tashaday iyadii waa la gowracay markii labaadna arrinku haddaan cadaabkan iman lahayn oo jawaabtaas ilaahay uu jawaabay uu halaagay aana iman lahaynna haddana birtu waxay saarnayd saalix laftiisa arrinkanna dee had iyo jeer ummadaha ama dad kooban baa horseed ka noqda badbaadadooda iyo horumarkooda diin iyo dunyada ama dad kooban baa horseed ka noqda halaagooda mid iska macruufa wey oo sida sunnadu ay soo jireenku taariikhdu sheegayso ama ummadahaba had iyo jeer aynu ka faa'idaysanayno qisaskooda in kooban unbaa hormuud u noqotaa marka ummadi ay badbaadaysa hagaagayso oo dee ummadii wakhtigii nabiga joogtay caleyhi salaatu wasalaam quruunta qarnigii ugu fadli badnaan noqday dee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu meelee sabab uga dhigay marka in ummad la halaagayana waxa xuurtaysta uun oo dulbaxa in liidata oo ismagacooday ilaahay baa suuratu naml waxa uu ku xusay hashan dilkeeda iyo iskudaygii nebi saalex dilkiisaba in sagaal qof ay hormuudka ahaayeen wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun qaluu taqaasamuu billahi lanubayitanahu waahlah uma lanaquulanna liwaliyi maa shahidnaa mahlika ahli ama muhlaka ahli labada waa jiraan wa inaa la saadiquun waa iyagoo tashanaya oo eh, waxay leeyihin taqaasamuu billaah aan isu dhaaranno caawa kitaabban wallaynu isu marayna lanubayitanna waa kuwaa baraysanayna iyo reerkiisada markaasaa dabeetana waxaynu odhanaynaa maba oginba meeshii lagu laayayba run baanu sheegaynaa na dhaarsada nimankii dhammaa ee sagaalka ahaa ee maqsinka isla gala ee kaartada soo dejinaya ee u takhdiidinayay nebigan isaga ahee nebi saalex warkoodii baa ilaahay inoo soo gudbinayaa intee oo kunoo sano kadib ayuu ilaahay inoo soo bandhigaya halkan horteenna keenaya dabeedna dee go-aankoodii mid ka horreeyaabaa yimiba waxa labaadoo xusid mudan iyaduna xooska xariiq mudan fa caqaruuhaa baa ilaahay way gowraceen waa ficil iyo faacil musnad iyo musnadu ilayhi jamac buu u dhacayaa marka sidan daahirkiisa la eego dhammaantood bay ku wada eedaysan waxay ku wada eedaysan inay dhammaantood hashan wada gowraceen laakiin qur-aanku waxa uu xusay ninuun inuu gowracay hashaa suuradee sheegaysa dee <coughs> idinbacaf miyaad aqoon idinbacaf <laughs> hashii nebigee idinbacaf dheehadii nabiga bay dhahaan soomaalidu iyo hashii nabiga idinbacas loodhan jiray idinbacas idinbacas waxa weeye waa ficil maadi wey idinbacaa ashqaaha fa qaala lahum rasuulullaahi naaqat allaahi wa suqyaha ashqaaha aayad kale waxay leedahay fatacaadaa facaqara fatacaadaa intuu mindidii qaatay ayuu facaqara isagu dhuundhamay ama boqongooya caqliga labadaba laydha waxaa markaa mulaaxadadaynu uga jeednaa ay tahay iyadoo nin quri uu gowracay ama abaabulayaashiiba dee sagaalba ay ahaayeen haddana dadkii oo dhan baa ilaahay uu u wada nisbeeyo uu ku wada eedeeyey inay ku wada eedaysnaayeen arrinta meesha ku jirtaa waxa weeye cod baa loo qaado dadka way kula dhex wareegeen waxay dhahaan war hashana ma dilaa ninkana ma dilaa haa baa la yidhi raalli bay ka noqdeen asalkeedaba qofka xumaan fulinaya ka raalli ka noqdaa isku liis bay ku jiraan ilaahay iyo ummadda agteedaba marka iyay gacan saarin laakiin go-aankay bixiyeen yay gacan saarin laakiin xumaantay ogolaadeen marka cidda munkar samaynaysa ka u jiibiya ama u guuxa ama laydh cagaaran siiya isagna saasuu liiska ugula jira ogow munkarka waxaad kaga beri noqon kartaa ilaahay agtiisa oo aad dembiga kaga baxsan kartaa inaad diiddo saynu suuratulacraaf iyo qoladii kalluunka ugaarhsatay aynu kusoo marayn layguma hadleeyo ilaahay waan ka cudurdaarta ilaahay ow beri baan ka ah oo dabeetana aad intaad ku diidi karaysana ku diiddo laakiin maxaa iga galay alkaa arrinkeedii waa ka markaa dabeed nabigiina sidii ilaahay uu faray wuxuu ihi tamatacuu fii daarikum alaaata ayaam saddex maalmood un joogad tamatacuu saddexdaa maalmood rafaadka ugu badanba hadday ku jiraana raaxay uti waayo cadaabbaa u hadhayba saddexdaa maalmood wuu isku hub ah daalika wacdun makduub waa ballan laga bixi doonin ballan aan makduub ahayn waa kadibkii manaa midalkadib ballan aan beenoobi doonin wey hadda may dhacin arrintani laakiin waxaad aragtaa rasusha ilaahay kalsoonida ay ilaahay ku qabaan miisaanka eeg saddex cashaan idiin qabtay buui saddexdaa casho deegaankiina iska mirto iska jooga xumaantaa aa wadaan ku raaxaystoo dhankaa doontaan u rida ballantaa laakiin ma beenoobi doonto saasuu ugu kalsoon weliga ilaahay ilaahaysa saas ugu kalsoon sidii baanay u dhacda arrinka iyagiibaa yimid saalix iyo muminiintii baanu naxariisku nabadgelinay wa min khizyi yowmiidin ah, laba meeloodunbaa qur-aanka yowmaidin weeye inta badane halkan iyo suuratulqiyaama may ahayd tii kale <clears throat> ah, macaarij iyo suuratu saala labadaa meeloodunbaa yowmiid ah laakiin inta kale waa waa kasrise waa fadxisan yahay khizi waa dulli <clears throat> dulligiibaa ilaahay ka nabadgeliya ina rabbaka huwa alqawiyu alcasiis wa akhada aladiina dalamuu kuwii daalimiintahaa waxa qabtoo ku habsaday asayxatu qaylo fa asbaxuu waxay noqdeen fii diyaarihim guryahoodii jaahimiina kuwa jilbaha u wada dhacay afgembi afkay wada goosteen kaan lam yaqnaw fiiha waxaa la moodaa inaanay jooginba kaan lam yaqnaw waaba iyagoo aan joogin oon jirin fiihaa deegaankii waa laga salabeeye ala hooya buu ilahay soo jeesta oo hadalkayga dhagaysta buu ilahay inna amuuda qoladii reer amuud la odhan jiray kafaruu rabbahum ilaahoodii bay ka gaaloobeen alaa baraaruga bucdan liamuud abcadahum allaahu bucdan allaha fogeeya reer amuud arigaasu ku beeshubta ilaahay meel kama doono qabashada cadowa waxa gabagabada aynu ku arki doonaa qisooyinka wakadalika akhdu rabbik ida akhada alqura wa hiya aalima ina akhdahu aliimun shadiid qabashadiisu way u sahlanta marka sayxa dee qaylaa ku dhacday marka qayladaas ma malag baa qayliyey macroogyo iyo siidhi kala duwan buu ilaahay ku soo afuufay ma khaanadaha awoodihiisuu soo furay waxay doonaysa ha ahaato qur-aanku sayxa ayuu cabiraa kollayba wixii lagu hurgufayey ee cadaab ahaa ee sawaarikh ahaa gariirkiisii iyo dig iyo damti ka baxaysa ayaa uu noqonayaa maaragtay qayladaasi waa wixii ku dhacay waaya markaasaa dabeedna xaafadahoodii iyo deegaankoodii ah, fii diyaarihim jaafimiin way dhinteenoo qura arrintu ma had jeer erayada uu qur-aanku dooranayo ama aan fahamna amayaynaan fahmina xigmado dheeraaday leeyihiin sidaa daraaddeed baa qofba inta uu ilaahay ka fahamsiiyo kitaabkiisa kariimka ah ayaa ay noqonaysaa markaa culimmadu ay sharxayaan ladaa'ifka ay ka soo saarayaan midba inbuu ka fahmaya midba waxba uga muuqanaya aan dareemi karaynin qofku markuu muddo badan ku celceliyo tafsiirka qur-aanka iyo tikraartiisana waa laga yaabaa ladaa'ifka inuu wax ka arki karo marka fii diyaarihim iyo jaatimiin waa laba eray guryahoodii iyo sifadii ay u halaagsameen baa ilahay u tilmaamay macnaha wax weeyaan qofka isku mid maaha marka meel cidla ah laga helo ama meelu qariib ku yahay iyo marka deegaankiisa ay tahay iyo muu dagaalami ogyahay ama difaac wanaagsan yahay qof <laughs> dee markuu reerkiisa joogo dowladahaba ka qayliyo yidhahda war ummadaasi magaaladeediina way joogtaa oo ahlu maka adraa bishicaadiha ah, suryo walba way garanayaan war bal arrinkaaha laga fiirsado meeshu waa meeshoodii oo lagula dagaalami kari maayo dhulkaa saacidayaybaa laydhaha iyagoo dhulkoodii jooga ayaa cidhibtooda ilaahay gooyey jaasimiina macnaha ay bixinaysa waxa weye nimankii waaweynaa isxariifiyey rususha ilaahay ka hor yimi canaatamay waxay kari kari waayeen markay sii dhacayeen inay ama dhinac u dhacaan ama salka dhigaan qofku si uu u dhaco afgembibaa ugu xun qalbow inuu markaa wejiga afka goosto oostaa u dhaco tusigaasay udhaceen saas iyagoo u tusaday ayay afka u dhaceen taas waxay ka turjumaysaa dacfiga dacfiga insaanka insaankii ilaahay ka hor yimi itaaldaradiisa ayay ka turjumaysa kaan lam yaqnow fiiha waa sawiradee adugu maskaxda qaybtaada mukhayalada laydhaa ku sawiro kaan lam yaqnow fiiha waaba iyagoon jirin oo kaleba markaad meesha saa u eegto talow macid baa degtay raadadkaa bidhaanunbay sii ahayd laakiin inaan meeshani camirnayn shalayto iyo saacada ka hor ayaa la moodaya alaa buu ilaahay ku celcelinaya reer amuud ilaahaybay ka gaaloobe reer amuud allaha fogeey inaad ilaahay ka fogaataa wuxuunay dhalaysaa uun inuu isaguna ku fogeeyo inaad isaga u dhowaato ood garab iyo gaashaan ka dhigato oo ilaahay aad dugsatood weheshatood ku dabafayshaa waxay keenaysaa inuu kusoo dhoweeyo an tusbixa min almuqarabiin inaad soo dhowaato muxuu kugu falaya ilahay haddii aad adugu kasii cararta ama ummadda ilaahay kasii cararta isagiiyo diintiisaba saluugta ilahay muxuu ku falayaa maxaa baahi uu qabaa subxaana wa tacaala ileiyagaabaahnaae <clears throat> markaa waxaynu ka faaidaysanaynaa qofka ilaahay uu nacdale waa nacdalayna qofka ilaahay uu fogeeye waa fogaynayna qofku ilaahay uu jeclaaday waa jeclaanayna ku ilaahay nacayna waynu nacaynaa haddii arrinkaagu sidaa dabarogeeda uu noqdo oo kuu ilaahay jecelyana aad la colowdo kuu ilaahay nacabiyana aad jeclaato soo dhowayso oo arrinkaaga uu noqdo dabarog ama ra'san cala alcaqib ilaahay waa ishurantihiin wax lagaa yeelaba waxaynu halkaa ka faa'idaysanaynaa in nacdasha gaalku ama ummadaha kufriga qur-aan iyo xadiidba ay ku sheegantay oo lacnatullah calaa qowmi kada iyo kaafiriin intaba la nacdalay qoladaa kasoo guduba haddana qolo kalaynuu gudubnay walaqad arsalnaa rusulanaa buu ilaha yidhi malaa'igtayadii waxaan u dirnay walaqad jaaat rusulunaa cafwan walaqad jaaat xaqiiqanimee way timi rusulunaa malaa'igtayadii malaa'igteedii waxay u yimaadeen ibraahima nabigii la odhan jiray bilbushraa bushaaray ula yimaadeen qaaluu waxay yidhahdeen salaaman nusallimu calayka salaaman waa ku salaamaynaa qaala wuxuu idhi salaamun ay calaykum nabadgelya dushiina ha ahaato famaa labisa ma sii joogjoogin oo kama hakanin an jaaa inuu la yimi markiiba bicijlin dibi dibi yar oo xaniid lasoo moofeeyey si qurux badan loo soo bisleeyey falamaa ra'aa markuu arkay aydiyahum gacmahoodii laa tasilu ilayhi inaanay gacmaha kuba taabanaynin sooryadan oo aanay waxba ka cunayn nakirahum wuu diiday macnaha wuu ka diday wa awjasa wuxuu qarsaday minhum ay liajlihim iyaga daraaddood khiifatan xoogaa cabsiya buu qarsaday wuu diray qaaluu markaa waxay yidhaahdeen kolkay arkeen inuu naxay laa takhaf deha cabsanin innaa ursilnaa waxaa naloo soo diray ilaa qawmi luut nebi luut qoladiisii baanu afrogaynaa ee adiga maahae cabsan cabsane sidaasibaa markaa arrinkaasina u dhacay waa qiso kaleo qisadii nebi ibraahim iyo oo si kooban loo guud marayo iyo qisada oo si toosa ugu socota nebi luud iyo qoladiisii ayaa si toosa looga warramayaa laakiin haddana dhinac kale ka soo gashay qisadii nebi ibraahimna <clears throat> waa jamcu rasuul ciddii la diraabo waa rasuul malaguna rasuul buu noqdaa rususha ilaahayna waa rusul mid waliba waxyibuu sidaa mid waliba waa naamuus khayr sida wey mid waliba khayr buu sidaa basharka dee iyagan magacuna kuma gaar ahae waa dhambalwale ama fariinsida weeyoo dee ciddii la diraba rasuul baa la idhaahdaa risaaladuna waa warqadii iyo fariintii marka fariin weyn oo iyo ammaano weynbay ilaahay ka sidaan malaa'igta iyo rusushuba malaa'igtii qawmu luud halaagayay markii arrinkoodu soo dhammaaday malaa'igtii ilaahay uuu soo diray qawmu luud inay halaagaan oo iyaguna dabcan aan ka fogayn eryadaas sharqiya urdun baa lagu tilmaamaa mowqicoodii urdun barigeeda inay maaragtay ku noolaan jireen oo dadka deegaanka iyo aahaarta baadhbaadhaaba buxayraadka iyo badaha yaryaran eryadaas waa la tilmaamaa in halkan ay muuqanaysa in beri hoosteedu deegaan ay ahaan jirtay iyaga qudhigooda waxbay ka sheeg sheegaan inagu deetaynu rumaysanayna waa qur-aankeenna un nimankaa iyagaa markay malaa'igtaasi u sii socdeen bay sii mareen nebi ibraahim sidaa aayaddaba ka muuqanaya ka muuqanaysa ku arkayno waxay ula socdaan ilaahay saa uu tilmaamay bushaaro bushaaradani waa cajiib waxay ugu bushaaraynayaan dad la halaagayo oo meesha laga saarayo iyo dad loo soo kordhinayo dad halaagoodana waa loogu bushaareeyey dad loo soo biirinayana waa loogu bushaareeyey si kale haddaynu dhigno dad xunoo laga halaagayo deegaankaa ayaa loogu bushaareeyey iyo dad wanaagsanoo kusoo biiraya sidaa weye xaqiiqadii oo dadka xunna waa laga raaxaysanaya dadka wanaagsanna waa lagu farxaya soo biiridooda waa labadaa qolo qowmu luud dad xun weeyoo laga halaagayo waa bushaaro isla markaa awlaadan u dhalanaysa nebi ibraahim isagoo isagiiyo islaantiisuba dee wakhti taagan yihiin aan la dhali jirin oo quusbay iska taagan yihiin awlaadda iyo dadka usoo birayana waa dad loogu bushaaraynayo sidaa nasku u qiimaynayo ayay tahay inaynu inaguna u qiimayno oo qofna loogu bushaaraysto jiritaankiisa iyo joogidiisa iyo soo kororkiisa qofna halaagiisa si kale haddii loo dhigo waxay ugu bushaaraynayaan lijalbi nicma walidafci niqma nicmo ilaahay usoo biirinayo iyo balaayo laga dulqaadayo saddexda arrimood baa loo dhigi karaa waaya saasa arrinku ay ugula yimaadeen adeer buu ahaa isaguna lood waana iska agdhowaayeen oo rususha waxaa dhacaysa gobollo kala duwanoo isku dhowdhow in loo diri jiray oo nebigan gobolkana loo diraya nebi kale gobolkana loo diraya laba goboloo isku dhowbay markaa labada rasuule nebi ibraahim iyo iyo nebi luud ayay kala joogeen isaguna ciraaq meelahaas joogay dee kana urdun waa iska agdhowy ama shaamba waaya sida dadka saalixiinta ah hewan wanaagsan caadada u ah ila dhaqanka islaamku waa dhaqan soo jireeneh oo usuushiisa iyo akhlaaqdiisu aanay nasakhmaynine salaamtii awliyada ilaahay isku afgaran jireen baa markaa malaa'igtiina ay qadimeen nebi ibraahimna kaga qaaday sida suuratlkahfi aad ka akhriyi karayso markii uu nebi muuse anbabaxay waa kii khadir la kulmay intay naga khusayso qisadun baynu ka soo qaadanaynaaye markii u horreeyey ee khadir oo go' huwanoo majmaculbaxrayn jiifa uu la kulmay nebi muuse uu salaamay assalaamu calaykum salaantaasu salaamay markaasaa dabeetana wuu ka qaadaa wuxuu ihi salaanta miyaa lagu yaqaanay halkiinni haabuul markaasaa iswaraysigii bilaabmay waa midh sidan aynu isugu afgaranaynaynu isula naqaanun baynu jannada ula dhaadhacaynaa insha allaahu halkaasaa dabeetana ilaahay malaaigtiisa eh, malaa'igtu ay ku salaamaysaa ilaahayna awliyadiisa ku salaamaya iyaguna ay isku salaamayaan dadka muminiintu waxaynu uga jeednaa waa halkudhig qaaliya iyo afkarashaay leeyiin dadka muslimiinta oo naxariis ka turjumaysa iyo xidhiidh wanaagsan oo udhexeeya marka haddii aad maqasho dadka laga dhexhadlaya yidhaahdo waa salaan carbeed waar iska aamusdheh baryadadiisu isaga maxay tahy dee good morning buu kula doonaya waxa uu ku bedelanaya waa intaa wey marka malaa'igtiibaa waxay idhahdeen salaaman isaguna salaamun buu culamaaulbalaaqa waxyaaba badan bay isku dayaan inay had iyo jeer sii yara macaaneeyaan oo iyaguna dee dabcan luqal carabiya un laga soo qaadanayo waa laba salaamood oo labaduba waa sax waxay tilmaamayaan in labada siyoodba wax loo salaami karo salaamtana loo soo gaabin karo assalaamu calaykum halkuu nebigu noo jidiyay calayhi salaatu wasalaam sidan laftigeeda maadaama qur-aanku uu tilmaamay in iyada lafteeda laysu salaami karo ayaa laga qaadanaya waxa kale oo ay sii tilmaamaan malaa'igtu way salaameen isaguna wuu ka qaaday laakiin labada salaamood marka laysu eega bay idhaahdeen tiisa ayaa sii xeel dheer waayo salaaman waxa ay ka turjumaysaa ama meesha u taallaa jumlo ficliye ah nusallimu calayka salaaman tiisanina waa mubtade la xadfay khabarkiisii oo musawiqiisiina watoo duca ah salaamun calaykum weeye oo mubtadaa khabarkiisiibaa go-an iyaduna jumla ismiya bay u taallaa jumla ismiya tufiid addawaam wاthubuut waljumla alficliya tufiid alxuduud watajadud marka jumlada ismiga waxay tusisaa shaygoo sugan oo raaga halka jumlada ficliga ay tusinayso wax isbedeloo dhaqdhaqaaqa marka salaamtiisu waa salaam rusuukeeda iskaleh oo hubuut iyo dawaam iskaleho wakhti dheer baa laga fahmi karayaa marka labada waxba u kala helin mayna waxaanu leenahay waa laba salaamoodoo wanaagsan oo midna malaa'ig ilaahay soo qadintay midna rasuul ilaahay soo qadimay baynu leenahay waaya nabigani waajibkiisiibuu qaatay nin weyn oo sharaf leh oo marti u timi dee xilka la gudban waa nin raggii waa garanaya nacasdalaa sheegi maayo <laughs> nin ragii dee inuu u sheekeeyo oo iska ag fadhiya oo iskala seexda uun meeshaa maahee waa inuu xilkiisa gutaa waxay soomaalidu idhahdaan labada laba la hinjiyahun gurigaa u horeeya marka si saxa loo isticmaalaha laakiin marka si khalada loo isticmaala maya guri xaaraana markuu yahay maya laakiin si saxa markuu yahaa sooriyadiibuu dabeetana u dhaqaaqay oo dabeed wuxuu keenay cijli cijligu waa dibiga yar ee markaa dhaylada ah ee wanaagsan oo si wanaagsanna loo kariyey oo xaniida meelaha qaarkood qur-aanku samiin buu tilmaamaa laa ba'sa labada sifaba inuu leeyahy samiin waa kii shilis xaniidna waa ka la moofeeye marka dee waxaa la odhan karaa waa dibi shilisoo lasoo shiilayun labada sifaba uu lahaa siyaabaha had iyo jeer hilibka loo macaaneeyay kamid tahay wixii in lasoo moofeeyo oo macal maraqiisu isagoo ku jiro oo isku raasukhay uun oo weliba dhaylo ay tahay <laughs> ninkaa eeg waa nin aad iyo aad u dadaalayo awliyadii ilaahay buu doonaya inuu raaligeliyo marka waa taasu soo dhigay bicijlin xaniid waaya looda waxbaa laga sheegaae dee kol haddii nebi ilaahay uu malaa'ig ilaahay ku sooriyeeyey loodii halkaasaa lagaga hadhay hilibkeeda dee adhigaa ka fiican iyo geelaa ka fiican iyo waxaase idhaahdaan loo jirkay malaha soomaalidu hoosu yaro eegaane baashaa kol haddii casuumaddaa nebi ibraahim ku soo qadimay fadli intaasaa ugu filan waxna laga sheegi kari maaya nicmadii ilaahay weye haa waaya bicijlin xaniin <clears throat> saasuu keena wuxuu u qaatay marti caadi ahoo dee mudan marka waxaad halkaa ka arkaysaa malaa'igtu waxay isku soo egeysiiyeen dee dad baniaadama ayay soo egeysiiyeen waanay dhacdaa inay malaaigtu baniaadam isusoo egeysiiyaan siduu nabi maxamedba caleyhi salaatu wasalaam malagu markuu waxyiga u keenaya mararka qaarkood wuxuu isu soo egeysiin jiray asxaabi asxaabta ka mid a ah. bicijlin xaniin falamaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum wuxuu arkay gacmahoodii aan gaadhaynin sooriyadii markuu soo dhigay gacanba laguma fidinaya waa layska fadhiyaa niman gaajaysanaya niman wax doonaya iyo niman xaggan eegaya malaigtu xama cunaan baahida hungurigu ma laha ilaan had iyo jeer halka la yska raacay waa hungurige mar hadduu qofku wax cuncunayo oo wax meel uu buuxinayo meella wax ka sii daynayo waa jiniyansi sidaa yihiin halkaasaa lagu soo gabanaya xadii aan u malaynaya darajadiisa inuu xasan lagu sheegayay culimada qaarkood ayaa wuxuu tilmaamaya aadam markii ilaahay uu abuuray meel buu ku tiiriyey isagoo qolfoofo kale u eg daloola shaydaan baa soo maro ku wareegayoo dabeetana wuu sahansaday wuxuu hi kaasi waa makhluuq cusub meel guda ahoo dalooshana uu leeyahy oo baahi ka turjumaysa kolay kaa in la ambin karuu sahansadayba sahanka halka soo bilaabay halkaasay ahayd <laughs> waaya marka nakirahum wuu diiday uu diidayd waxay sheegaysaa waa maaragtay garan waaye ku garan maayo manaa si jawigoodiibu ayuu u arkay inaanay maaragtay armay balaayo la socdaan buuli had iyo jeer cidda cid doonaysa inay waxyeelaysa carafkeeda iska ilaalisa oo cunada ayaa dhifkeediiyo dhibaatadeeda ku qaban doontaaba had jeer layska ama af wax cunay xisho iyo waxbaa meesha soo geli karoo qofku cidduu doonayo inuu waxyeeleeyo cunnadeeda ma cuno waa qadiyad fidriyahoo iska maaragta caadiya taalkaasuu ka duulay dabeetana fa awjasa minhu kiif cabsibaa maaragta uu yardiday qofka baniaadamkaana cidda aqoon dheeri didmada qofka wejigiisa way ka ahri karaysa wejigiisii bay arkeen inuu naxay waxaad halkaa ka arkaysaa dee naxdintu cid walba waa wax ilaahay iskaga abuuray basharka naxdinta iyo farxadda iyo oohinta iyo wa huwa adxaka wa ilahay isagaa qofka ka qosliya oo ka ohiyabaa qur-aanku tilmaamaya waa dareema ilahay iskaga abuuray qofka go-aanku doonayaba qofku ha qaato laakiin wuu naxayaa rasuulka ilaahay oo dee ambiyadii fadliga badnaa ka midii wuu naxayaa nebi muuse inuu qisadiisa ku arkaynaa inuu dee markii ushii inuu naxaybo isaga laftiisu walaa mudbiran walam yucaqib ilaa ilahay uli soo noqon go-aanka si qofkuu qaataabaa arintu ay ku xidhanta <clears throat> way u bashaareeyeen waxay dhan laa taqaf innaa ursilnaa ilaa qowmi luud go-aankiiba kaa intaasay isku afkarteen waxba ha cabsani nimankana laloo soo diray xumaanta sameeya inaanu halaagno intaasaa la ysku afkartay war ma laydin hubaa iyo ma laha ee markiiba astaamo iyo irhaasaad iyo aaaar iyo wax badanoo ka muuqanaya ayuu kolkiiba dareemo uu ku qancay kolkiiba wamra'atuhu xaaskii nebi ibraahim xaaskiisii buu ilahaa yidhi qaa'imatun meel halkeena bay taagantay fa daxikat markaasay qosashay fa basharnaaha ugu bushaaraynay biisxaaq nabiga laydhaa biisxaaqa wa waraa'i isxaaq isxaaqna waxaa kasii farcami doona yacquuba nebiga laydhaah qaalat markaa waxay tidhi yaa weylataa kuuldaradayda ee hoogaye a ariddu ma waxuun baan dhali doonaa ma inan iyo inamaaba ayaabaan dhali doonaa wa ana cajuus aniguna habar baan ahay wahaadaa baclii kana waa saygaygii ama ninkaygii shaykhan isagoo gaboobay ina haada arintaasi la shayun cajiib waa arin lala yaabowaa arrin lala yaabo qaaluu waxay idhahdeen malaa'igtii atacjabiina min amri illaah ma ilaahay awooddiisaad la yaabaysa raxmatullaahi wa barakaatu ilaahay naxariistiisa iyo barakooyinkiisa iyo khayraadkiisu calaykum dushiinna ha ahaato dushiinna ahaato ahl albayt yaa ahla albayt qoyska halkan degane reer nebi ibraahimow innahu ilaahay xamiid waa mid la mahadiyo awliyadiisaa mahadiso majiid waa mid ammaan leh ammaan ayuu ilaahay leeyahay awliyada ilaahay way mahadinayaan isaguna markaasay ku mahadinayaan subxaana wa tacaala intaasaa la isdhaafsaday waa xaalad cajiiba oo markaa farxad iyo naxdin labadaba leh cadowgiina ilaahay uu halaagayo weligiina ilaahay uu bushaaraynayo labadaba isugu jirtaa xaaskii nebi ibraahim sida nusuusta marka la eego laba dumaruu lahaa mid waxaa la odhan jiray saara midna haajara ama aajara saara waa min weynadiisi waxay dhashay isxaaq iyo ciddii kale ilaahay ka farcayay iminka qur-aanku isxaaqunbuu sheegay aajara ama haajarana waxa sheegay xadiidka saxiixulbukhaari ku sugan ee ka warramaya dhismaha kacbada waxa iyaduna ay ahayd minyaradiisii waxa ka farcan iyadana nebi ismaaciil oo marka carabtuna ay ka farcan tahay rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam aabihiisa labadii dumaraha saasay kala ahaayeen midna way horraysay midna waa dambaysay labadaba ambiyadaasaa ka farcana marka tan halkan taagani waa islaantaa weyn ee saare la odhanayay <clears throat> waaya halkan ay taagan tahay oo way qososhay marka horeba waxay ku qososhay nimankii halkana xumaanta samaynaya qurunka walaaqaya qowmuluud baa la halaagayaabay malaa'igta ka maqashay iyagoo u sheegaya nebi ibraahim qosolku waa halkaasoo may iyadu dood kale may gelinee alla ilaa kuwa laga nasto way ku qososhay marka waa cadow laga raaxaysanayo haa kahwi aa ilaahay baa lagu mahadnaqaya qosolkaa kadib baa qosol kale loo raaciyey waxaba loogu bushaareeyey nebi isxaaq laydhahday dhali doonto iyo isxaaq oo isaguna sii dhali doona nebi kaleo yacquub laydhaa ma labadaana iska qababaalay halkanay odaygeeda u khidmaynaysayoo dee waa sidaa qur-aanku uu tilmaamay waa islaan da'weyn oo oday weyn u shaqaynaysa iyada waxa u wehelinaya inaanay hore u dhali jirin hore umay dhali jirin isaguna waa weyn tiradii dee qur-aanku ma sheegin inta uu markaa marayay nebi ibraahim da-du doonaba ha maraya sagaashan baa la tilmaama boqol baa la tilmaama haduu doonaya laba boqolba ha gaadhee qudrada awoodda ilaahay siday doontayna wuxu keenayso unbaa naska laga faa'idaysanaya inuu weynaana la sheegay bashaaradaa kolkii ay qaadatay ayay dabeetana xaaladda caadiga ku eegtay isha caadiga dabiiciga ah waxa weeye islaam weyn oo aan horena u dhali jirin oday gaboobayna ag fadhida halkaasaa ilma ka soo baxayaa eegmada caadigai waxay sheegaysaa inay dee cajiib tahay <laughs> eegmada caadiga ahi islaan intaanay horeba u dhali jirin weliba kusii darsatay inay habar noqotayna oo wakhtigii kuwa dhali jiray ay dhalma daayeenna gaadhay odaygiina diiq ay ku tahay tallaabadu yuu da'wan yahay labada arrimoodoo la isugaya waxay la mid tahay dhalmala'aan ina haadaa la shayun cajiib ayay la midta intaasay sugaysa yaa weylataa waa hoogayda hoogaydii ay maaragtay halkudhiga iyagoon ishabaaraynin dumarku ay had iyo jeer iska yidhaahdaan ama oo iyo hoge iyo koley waa eraya iskaga fidri ahaan abuur ahaan iskaga maaragtay dumarka ku dhawaaqaan aalidu ana cajuuz wahaadaa bacli shaykhan bacligu odayga bacligiina waa gaboobay anna cajuusad baan ahay <clears throat> malaa'igtii markaas sidanay ugu jawaabeen atacjabiina min amri illaah amarka ilaahay miyaad la yaabsanta awoodda ilaahay wey awoodda ilaahay islaanta iyada ahee aan dhalaynin hore u dhalin dibu habayn buu ku sameeyaa dibu habayn dhaqsoo degdega buu ku samaynaya oday oo uu shaabadaynayaa wixii ka tegay buu soo celinayaa odaygan isaga ana wuu cusboonaysiinayaa labadaba amarka ilaahay waa kaa amarka ilaahay waxa weeye qofku isagoon aabba iyo hooyo midna haysanin inuu wax abuurayo amarka ilaahay waa kaa weeyo aadam saasuu ku abuuray amarka ilaahay waxa weeye iyo awoodda ilaahay iyadoon meesha jirin shay la yidhaahdo hooyaba inuu aabba qura wax ka abuuro de waxaawa siduu ku abuuray xaawa hooyada dhashay miyaad sheegi karaysa wa khalaqa minhaa zawjaha unbaa leeyahy aadan bay xaawi ka timi oo laga abuuray awoodda ilaahay iyo amarkiisu waxa weeye marka uu doonayo hooyo keliguu ka abuurayaa weled aan lahayn aabbo waaba sidii he ciise bnu maryam calayhi salaam iyo markuu doonayo dee islaam weyn iyo oday weyn iyo mid madhalaysa intaba waxbuu ka dhex abuuraa marka uu doonaya subxaanahu watacaala yahabu liman yashaau inaaan wayahbu liman yashaau dukuur aw yusawijuhum dukraanan wainaaan wayajcalu man yashaau caqiima oo arrimaha ilaahay xaggiisa un loola noqdoo aan mudnayn inaad dhagax aad ku fadhiisatana ka baadi doonto islaamkuu fooxisooo aleela ridaysana ha ka raadin mid lacag kaa qaadoo faaliyaana ha ku daaline ilaahay xaggiisa ula ka subxaana watacaala arinkaas waa kaa weeye intiibay ku qanacday marka ducana way u raaciyeen ducada malaigtuna waa maqbuula raxmatullaahi wabarakaatuhu calaykum ahl albayt inahu xamiidun majiid waxay ugu duceeyeen naxariis iyo barako reerkan wanaagsan iyo qoyskan qaaliga ilaahay mahadda lahaa ee ammaanta lahaa ayaa idinku deeqay aqbala way guddoonteen halkaasay ku guddoonteen culimadu markaa waxay isku yar khilaafaan nebigan ay ka sheekaynayso suuratu saafaad in la gowrici gaadhay ma ismaaciil baa mise waa isxaaq khilaaf baa ka jira ismaaciil baa u badan yahay ayay aqwaashu u badantay lakiin culamada qaarkood baa tilmaamay inuu isxaaq ahaa marka qolyaha tilmaamaya inuu ismaaciil ahaa oo aanu isxaaq ahayn ayadday soo daliishadaan ayay ka mid tahay ayaddu waxaaba nebigan loo sheegayba ibraahim inuu isxaaq u dhalan doono koow isxaaqaasina intuu weynaado uu sii farcami doono oo uu dhali doono yacquub marka iyadoo loo sheegay inuu tarmi doono dee lama yidhaahdeen gowrac ilaa wuxuu odhan lahaa hadal buu ka keeni lahaa sawtaadi tiri wuu tarmayaa xaggee loo gowracaa su-aal buu dee keeni lahaa su-aalna ma keenin marka waxyaabahay soo daliishadaan wallahu aclam a'immadu marka ay maarata masalada ka hadlayaan <coughs> wallahu subxaana wa tacala aclam